uu surmo seegteeyo hal ajir baa loo qorayaa hadduu ku habsado oo ilaahay ku aadiyana laba ajir buu leah axaadiiii baabkaa ku timid waad garanaysa ida ijtahada alxaakimu fa akhطa'a falahu ajrun waaxidu wain asaaba falahu ajraan xadiidkaasi marka culimmadu waxay ku ijmaaceen oo isku raaceen idaylkood iyo dhammaantood marka ajirka lagu qorayo ama labada ajir lagu qorayo maxalkaaad ku ijtihaadayso waa inuu yahay mujtahadun fiih ijtihaad iyo mujtahid iyo mujtahadun fiihi baa kala jira waa inaad fahantaan masale haddaad ku ijtihaaddo aad ku gaaloobi baa jirto gafkaadu gaalnimo noqonayo mid gafkaadu ay noqonaya macsiyaa jira mid macsiyo aan ahayn oo ajir lagaaga qorayaa jira masaladu marka tafsiilkaasay leedahay maxalka mujtahadun fiihiga loo yaqaan waa masale kasta oo diineed oo adilada ku timid ay mushtabaha tahay liishtibaahi daliil bimacnaa meesha aad ku ijtihaadayso eed adugu xukunkaada dhigayso waa in adila qaطciya daruuriya aysan ku soo aroorin mas'aladu ama maxalku mujtahadun fiihiga ah waa maxalka aysan ku soo aroorin adilla qaطciya daruuriya ay ku timid adila danniya nadariya calimta biha aw lam taclam sidaa inay masaladu tahay waa masalatu ijmaacin bayna ahli اlcilm alimaamu shaafici baa ijmaaca soo guuriya fii kitaabi اlum ibnu mundir baa ijmaaca guuriya khaaabi baa guuriya ijmaaca abubakr aljasaas baa guuriya abubakr alabhari baa guursha jamiic ahlicilmi baa ijmaaca guurinaya waxaan markaa lala wareega baryahan dambe ku aafoobina mas'alada uu wadaadku ku khaldamayo ee uu ku gafay waa inay tahay masalo aqbasha ijtihaad masalo aqbasha culimmadu ay isku maandhaafaan adilada ku timid ay mushtabiha tahay oysan qaciya daruuriya ahayn haddii maxalku uusan mujtahadun fiihi ahayn ood ku khaldanto laguu cudurdaari maayo in lagugu lacnadaa laga yaabaa in lagugu habaaraa laga yaabaa inaad naari ku gashaa laga yaabaa saxaaba maxalan mujtahadun fiihin ku khaldamay nabigu wuxuu ihi qataluuhu qatalahum اllah alaa sa'luu ida lam yaclamuu inama shifaaءu اlciyi الsu'aal bacdu صaxaaba ku ijtihaaday maxalan mujtahadun fiihi ahayn nabigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam hadday naartaa geyl lahaayeen waladii nafsu muxamadin biyadihi low dakhaluuha ma kharajuu minha abada fi saxiixayn waad garanaysaa amiir baa nabigu u dhiibay saxaabo yar wuxuu uhi ku duulgaala meel heblo joogta dhaxda markay sii maarhaayeen yuu amiirkooda wuxuu yidhi so amiir anigu idiima ihi haa nabigu muxuu idin yidhi amiirka aeeca amirkayga ninka aeecaanu i aeecay ninka ikhilaafana anu ikhilaafay dab xaba soo ururiya buui way soo urusheen dab shida way shideen wuxuu idhi amiirkiimanahay gala dabkaan gala naartan dabkan aan shiday waa in la tiimbado qayb kabii bay siibteenoo way ku qamaameen qaybna waxay dheen wallahi inaanan gelayn nabi maxamed waxaan u raacno u rumaynay inaan naar ka cararo tii aakharoon la gaadhin naar adduunya geli maynay waa isqaqabteen amiirkii nin iska kaftan badan buu ahaa dhab kamaysan ahayn iyagu tijaabinay markuu arkay inay niman dhab ka tahay inay dabka galaan ay rabaan iyagoo amiirka adeecahaya qaybna ay diideen iyo wuxuu war hagubanina jooga waa idinla kaftamahaye dabka baktiyo dabka ku daadanina hawshii baa nabiga loo sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi kooxdii dabka ku qamaantay hadday geli lahaayeen dabka asagaa ah oy adduunka ku galaan aakharana maysan ka baxeen low dakhaluu fiiha ma kharajuu minha abada limaada way ijtihaadeen maxay ku ijtihaadeen طaacat اlamiir maxalkan ma aha maxal lagu ijtihaadi karo laa طaacata limakhluuqin fii macsiyaة اlkhaaliq inama طaacatu fi اlmacruuf meelaan ijtihaad qabin haddaad ku camiso koofiyad iyo toobin ku qabato kuu toobi mayso jidhka marka la toobaya toobinka xaggee la saaraa meel qabata oo hilib loo jilicsan gees baan toobaya haddaad tidhaahdo toobinku dhinacyo ka neefsanaya wax toobmahayaela lama arko laf laguma qabto waxaan jirin ogaada maxalka lagu ijtihaado waa inuu yahay maxal aqbala ijtihaad masala nadariya danniya adilada ku timid mutashaabiha qad tatacaarad fi daahir اlamr ama maxal maqطuucu اlmri ah biadila qaطciya mutawaatira daruuriya kitaaban wa sunnatan wa ijmaacan wa qaysan haddaad toobin ku qabato toobinka kaa asixi maayo alimaam shaafici baa yidhi ijtihaadku qayb haddii lagu gafo waa gaalnimo qayb waa macsiyo qayb macsiyana ma aha ajirna laga heli maayo isagaa caddeeyey ijmacnahuu soo guuriyey culummada muslimiinta wax ku khilaafay ma jiro qolyahan marka eh, aan idiin sheegay ee mooryaan diimeedkaa iska ilaaliya waxyaabay bannaanka la wareegayaan u soo laaba saxaabigii usaama ahaa maxaa iyo kafaaro iyo qisaasminta loo saari waayey waxaa loo saari waayey qaacida ayaa jirta xanafiyadu aad uga hadlaan alma'duunu fi اlasli laa yadman ma tarataba minhu bay yidhaahdaan almaduunu fi اlasl laa yadman maa tarataba minhu shaygii asalkiisii laguu fasaxay ee samee lagu yidhi wixii dhibee ka dhasha adoo khayr iyo wanaag doonaya laysuma qabsado miaaluhu wiilkaadibaad u geysayn oday wax guda guditaankana yaqaana madiil dhegaysa haysta xiiraysa sakiimo aad u af badan haysta indha fiican aan dhib qabin wuxuu yidhi aad si fiican buryadiiba intuu jidiba aad jaf siisay hanjafki qaybta horu wax la tagay dhibaatuu geystay laga dandhabi maayo laa yadmanu ijmaacan limaada waa nin abiiboo maahir horta aqoon hawsha u leh waxaan loo idmay inuu dadka gudo wuuna ku dadaalay waa surma waxba looma haysto almaduunu fi اlasli la yadmanu ma tarattaba minhu dhakhtar ayaa tidhi wiilka ii dhakhtari islaanta ii dhakhtari odayga ii dhakhtari waa nin aqoonteedii leh khibraddeedii leh nin bahasha waa lagu yaqaanaadii ay ahayd nin wax bawsaday ma aha waa nin wax bartay khibraddeedii leh bini aadam weeyo khalad unbaa ka dhaca dhakhtarkii baa wax ismoodsiiyey daawo khaldan buu ku dhuftay bir jerbis buu wax ku qalay asagoon wax tijaabinin buu xowru isulmaseegtay dhiigga fiirinin wadihii qaabkii u shaqaynaya keliyihiisi beerkii xaalad guud baa la qiimeeya waa degdegay nin degdegi jirayna ma ahay nin xumaan iyo dhakhtar xumaan lagu yaqaanana maaha dabiib maahir ah ayuu ahaa waxbaa ka khaldamay looma haysto limaada liannahu waa ma'duunun fi اطibi oo fi اlasli ah qaacidadii soo qaado usaame qadidiisa saar ma saaranta mise ma saar almaduunu fi اlasli oo alma'duunu fi اlqatli wاljihaad inuu nimankan laayo oo ku jahaado oo ku janno tago oo uu diinka soo geliyo طawcan aw karhan ma loo idmase looma idm udina liladiina yuqaataluuna biannahum ظulimuu alma'duunu fi اlqatli huna fi xadiiثi usaama laa yadmanu ma tarataba minhu saas darteed baan diyo walaa kafaara walaa qasasu loo weydiinin maxalku waa maxal mujtahadun fiihi ah waa ma'duunun fi اlasli qadiyada inaad fahanteen baan u malaynaya ma fahanteen horta waxyaabaha kale la shashaha ku mashquulina ee ta'wiilaadka aan macno badan lahayn ee wadaadaha qaarkood ay mareen waad ku wareeraysaan xadiidkana ma waafaqsano usuul fiqina ma waafaqsano qawaacdi sharcaduna ma ee ninka uu ku dilay waa mujtahadun fiihi kuma imanin adila qaciya daruuriya maysan ku imanin xilliguu asagu ijtihaadahiy usaama bnu zayd xalagan soo baraarujiye maxaa yeelay waa cinda wa ru'yati cadaab illaahi wa ba'sihi iimaan yimid weeye qur-aankuna meelo badan buu ku tilmaamay iimaankaasoo kale inaan la aqbalaynin axaadiistu way tilmaantay naftu halka hadday soo gaadho waxba lagaa dhegaysan maayo qoraxda hadday galbeed ka soo boodo waxba lagaa dhagaysan maayo waad fahanteen bay ila tahay halkaa nimay naf oo nool iyo nin seef lagu dulqabto isku mid weey nin intii laga reeyey awoodoo dhan uu isku difaacaan hayno seefta soo dul taaran tahay oo caac yidhi ee nin halkaas soo gaadhay waa isku mid maxalku waa maxal mujtahadun fiihi qiyaasan wa kitaaban wa sunna inaad fahanteen baan filhayaa waana maduunun fi اlasli aslu dima اlkufaarna waa alxilu alintiqaal min daka اlaslina wuxuu u baahan yahay adila qaciya haddayn qaciye ahayn maxalku xusu bedelaya mujtahadun fiihi daniya ijtibaa ku jiro jamiic alusul waxay taageeraysaa usamnu zayd inaan loo haysanin laa diyo walaa qisaas walaa kafaara midnaba haddaba waa yahay muxuu nabigu u canaantay saxaabiga wuxuu u oo toobad ilaahay ugu weydiin waayey horta istakfirliida uu yidhi asagaa iska khayr jeclaay oo saxaabi khayr badan buu ahaaye wax dembiba meeshaa ka soo gaadhee ma jiro saa darte nabiga omuusan bixin niman ka fogo ii ducaynba nabigu u ducayn jir dambidhaafna alla weydiin jiray oo munaafiqiin iyo khayrkoodba ah taasi marka inaan wax dembiga loogu qarin buu nabigu ogaa usluubulxakiim buu nabigu isticmaal calayhi salaatu wasalaam oo ah in laga fiijiyo mujaahidiinta looga digo inay midiraaciyaan muslimiinta inay midiraaciyaan gaalada islaamka inay soo gasho doonaysa inaysan albaabka islaamka funa hor istaagin suu nabigu u xaqiijiy iyo wuxuu ihi kayfa tasnacu bilaa ilaaha ila allah ida jaaءat yowma alqiyaama lanna waxaa dhici karta mujtahidku inuu gabood folo ama uu gaabiyo oo taqsiir yimaado cinda taqsiirna ta'hiim baa imanaya muطaalaba bixuquuq الnaas wa xuquuq illahi baa imanaysa maadaama ixtimaalkana uu waarid yahay nabigu albaabkiibuu furay oo ahaa ummadda in looga dego dhiigga aan lagu degdegayn dilka dadka tawxiidka ku dhawaaqay cinda ru'yati ba'si illaahi wa cadaabihi baabkaasuu nabigu rabay inuu muslimiinta ka soo xidho xadgudubkii degdega ah dareensiiyana khatarta iman karta haddii la xumaan fulo ama la gafo laakiin asalku waa maxay nabigu wuxuu ogaa qaطcan wa yaqiinan usaaminu wax dembia meesha inuusan ka soo gaadhin waxbana aan loo haysan nabigu waa oga calayhi salaau wasalaam walidaalika buusan lam yastakfir lahu fii hadi alqadya asagoo qadaayad kale istikbaariya dembidhaaf rabbi u weydiiyey intaa waa inaad fahantaan baa rabbi masalada labaad ee i raca waxay masalatu ta'wiil aad waxaa loo celceliyaa wixii dhiiga ama furuuja ama hanti ee lagu banayso ta'wiil sunnadu waxay ku durarsatay yani madhab الslf الصaalix min الصaxaabati والtaabiciin inaan la isu raacanin hada lam yasix la can الصaxaabati wala can الtaabiciin iska ogaada khawaarij ayaa dhiiggii saxaabada iyo muslimiinta ku daadshay bita'wiili الqur'aani bay ku daadiyeen lamana cafiin nabi maxamed baa sheegay inay ahlu naar yihiin bal wuxuu ihi waa sharu qatla taxta adiimi الsamaa'i wاlأrض macan um mujtahiduun khayrdoon iyo aayado qur-aan tawiilshadeen iyo alaabbay isku aadisteen ayaga isla qumana tawiil ma anficin ida ijtahada alxaakimu ma anficin limaada lianna maxalkay ku ijtihaadeen baan ahayn mujtahadun fiih meel ijtihaad aqbasho ma aha waa meel waa masaa'il qaطciya daruuriya adilada ku timid laa taxtamilu shayan aakhar waa meeshii aan toobinka qaban karin hawsha inaad wey meesha wax lagugu cudurdaariyo tawiilku anfacayo waa masaa'ilka ijtihaadka aqbasha khilaafku ka bannaan yahay yasuuqu fiiha alkhilaafu wاnnadar inaad fahantaan hawsha waa muhim jiddan khawaarij baan laga yeelin cabdullahi ibnu khabaab arad bay dileen saxaabada nebi oo dhooban ahlu baycati ridwaan oo dhooban ahlu badri oo jooga wixii ka dambey dabayaaqadoodii oy kibaaru saxaaba nool yihiin yucali wuxuu yidhi khawaarijay ninka aad disheenee cabdulahi bni khabaab ibni arat iyo addoontiisii aad disheen ii qisaasa raggii dilaysiiya waa qisaasanaya waxaadna ogtihiin khawaarij inay ku dileen cabdulahi bni khabaab ibn arat iyo haweenaydiis maxay ku dileen bita'wiili اlqur'aan xaakimku waa taaquut kana waa ansaartiisii cawaantiisii waman kaara sawaada qowmin fahuwa minhum walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu fatamasakum الnaar alaabbay iskugu aadiyeen waxay yidhaahdeen seen u keenaynaa dadkii dilay waxba kugu qisaasi mayno lianna qatalahu bay yidhahdeen annagaa wada dilaye iskaansii nin lagu dilay bita'wiil waijtihaadin lagu dilay ayuu cali dalbanayaa saxaabadii wax khilaafay iyo wax war ka keenana uusan jirin uu dalbanaya in loo qisaasa nimanka jiray maca annahum muta'awiluuna bilijmac waad fahanteen bay la tahay asaga cali ah cabdiraxmaan ibni miljam mise muxuuha magaciise muljim miyaha mise maljam ma aqaan shaydaanka laciinka ah cabdiraxmaan ibni muljim almuraadi ayaa asaga cali ah dilay waad garanaysaan bita'wiili اlqur'aan buu ku dilay wuu tawiishanayo weliba wuu u dooday intaan dilin ka horbu masaajida ka istaagay warkiisa cadaysta waad ogtay asaga kooxda lasu jamaacadii loo soo dira inay laayaan umarada muslimiinta cali oo dhaawaca wakiilla dardaarmay muslimiinta iyo wiilkiisa xasan bni cali wuxuu ku yidhi haddaan nab aan ka kaco ninka anaa u talin ama waan qisaasan ama waan cafi haddii aan u dhinto qisaasan ninka oo ii dila laakiin yaan la suuro badelin sarwajiyaan laga saarin dhagahayaan la gurin asagoo nool beerkiisayaan lala bixin sankiiyo faraha iyo indhahayaan laga soo ridin si gobanimo ha loo dilo ha loo qisaaso ali waa nabarkii waa kii u dhintay sayidina cali ibnu xusayn ayaa qisaastay maca anna saxaabata lam yunkiruu calay lam yunkiruu laa cala caliyin walaa cala alxasani shaafici baa tilmaamay xataa umkiisa axad ka hadla hawsha inuusan jirin idan haddii muta'awil ta'wiilkiisa uu ka ridayo qisaas iyo diye iyo kafaaro waxba aan loo haysanin saxaabaan nin ta'wiil loo dilay magtiisi dalbadeen aan qisaasteen warka inaad fahanteen bayla tahay ta'wiilku wuxuu ku anfacayaa goorma markuu ku beegmo meel aqbasha oy ka suura gasho ijtihaad warka waa inuu idii cadaado annaga shaaficiya qisadan xasan iyo cali iyo khaarijiga ay qisaasteen aad bay nagu noqotay madhabka ayagaa laf dhuun gashay annagaa kuwa kala dhaana laakiin madaahibta kaleo dhan annagaa ugu fiican marka qadiyadan laga hadlay laakiin waxaa waay way nagu taagantahay tahay wuxuu yidhaahdaa tawiilku ma rida dam iyo qisaas ma ride waxaa rida tawiilka waxaa rida alimtinaacu bishawka ninka muta'awilka ah ee dhiigga daadshay ama furuujta bannaystay ama xoolaha dhacay ta'wiilla hawshaa ku sameeyey hadduu awood malatari leeyahay oo iska keen difaacayo kadibna intaan dagaalanno aan jabsannoon ka adkaanno wixii hore u haleeye loo qabsan maayo attawiilu macal maca alimtinaaci bishawkati wاlquwa bidaliil gaalada kufaarta xarbiyiinta aba markayna la dagaalamaan waxay qabaan ta'wiil faasid oo ah muslimiintu dhiiggoodu waa idiin bannaanyoo diintii bay badeleenoo balaayay la yimaadeen waxayna ku darsadeen awoodday isku difaacaanoo mallatarinnimo saa darteed looma raacduu yidhi shaafici wax walbay sameeyeen xuquuq ilaaha iyo xuquuq unnaas midna looma raacdo bacda islaamihim لأن الإسلام يجب ما qablahu kadalika dadka ahlu qiblaha ee muta'awiliintaa xaggana awoodda malatarile istifaacaya hadday toobad keenaan ama la jabiyo loo raacan maayo wixii horay sameeyeen limaada limtinaacihim bالshawkati ay biاlquwa awood amaa fardiga muta'awilka ah ee maqduuru calayhiga ah ee la qabto wax walboo sameeye waa loo qabsanaya xuquuq اllah wa xuquuq الnaas saa darteed wuxuu yidhi ninkan asagu cabdiraxmaan ibn muljam ah wuxuu ahaa muta'awil munfarida laa shawkata lahu wuu la soo orday dhabbaa la siiyey beerkaa laga xanshiriyey saa darteed baa loo qisaastay shaafici jawaabtaasi si fiican buu oga laakiin waxaa bushinaya qadiyatu cabdillaahi bni khabaab bni arad khawaarijtu waxay ahaayeen dilay he muta'awiliin maca الshawkati wاlquwa mumtaniciin wuxuuna dalbaday cali maca muwaafaqati الصaxaabati lahu qisaas buu dalbaday idan meeshu maxaa yaalla warkii aan idiin sheegay baa soo laabtay ahaa ta'wiil kasta oo dhacay meel aan ta'wiil aqbalin liijtihaad kaa ridi mahayo xuquuqdii kaa ridi dam iyo midna kaa ridi maayo baashu shawka shawke iyo cadamu shawka ma aha shaaficiyow raxmat ullaahi calayh ma aha ee waa maxay waa inuu maxalku aqbalo ijtihaad asagaana caddeeyey asagaana caddeeyey laakiin asalkan markuu taqriirinayey masaladii sheekhu muusan ku baraarugin wuxuu yidhi shekhu islam ibnu taymiya wاlrajulu qad yufaariqu asuulah likhaطa'in aw lighalaطin laa camdan ahlulcilmigu usuushooda kama leexdaan ee way sahwiyaan way surmaseegteen afraaddooda markaynu ka hadlayno masalada inaan baraarujiyaan rabay wax kaloo hadda intaan kusii daraya ma jiro allah idinku anfaco baab اlkhawfi wuxuu baab yahay waxaad rabtaa inaad tidhaahdo qolyaha islaamka sheeganayaan dagaalamayno e hadduu aad shahaado ku qabato haddaad shahaada kula dagaalamaysa waad ka dayni haddaad shahaada kula dagaalamayso shahaadada uu diidanaa waad seebta waad ka joojin haddii laakiin aad xukum kale ku haysatay oo kitaab rabbiga ma abaqo sakadii buu diidanaa matalan salaaduu diidanaa xajkuu diidanaa waajib kale aad kula dagaalamaysay isagoo ashahaadan baad raacinaysa ma ashahaadan ku haysanay mise kitaabka rabbiga ha taliyaan ku haysanay oon ahayn ashahaadada oon ashhaado ahayn soomahaade maxaad u waregaysanaysaa miyaad dadku ayaga ashhaadanayso gaalnimo kuma dhacaan mararka qaarkood yuhuud laa ilaaha ila allah bay tidhahdaa gaalnamaynay ku jiraan kuwa islaam sheeganoo laa ilaaha ila allah maxamadu rasuululahi ku wardiyo tusbaxa wareejiyo kaa wardi badan oo gaalnimo ku dhuflayn ayaa jira bas gaalnimadii kale ilaa uu ka toobadkeena seeftu way ku socon ashhaadadu waxbu tari shahaado maana kula dagaalaman xajaaj ibnu yuusuf hawshu fahmiyaad fahmi weydeen ninkuu saalim u dhibay muxuu yidhi salaad maanan ku dilaynin iyo islaamnimee waxaan ku haysa ku dilaynaa inuu cumaan dhiiggiisa ka qayb qaatay waa laba kala manaad wey waa kala manaad intaan baan u jeedaa khayr baab alkhawfu fi اlistilaax waxaa la yidhaha aw illuga waxaa la yidhaahdaa in aad ka inaad ka cabsato wuquucu makruuhin aw fawaatu maxbuub shay aad jeceshahay inuu ku dhaafaad ka baqaysa ama shay aad necab tahay ood jeclay inuu kugu dhaco kaasaa khowf la yidhaahda khowfku asalkiisu ma wato haybad iyo tacdiim khashyadu laakiin waxay wadataa tacdiim iyo weynayn iyo haybad bay wadataa khawf iyo khashy farqigaasa udhexeeya khashyadu marka waa khawfun wa ziyaada shay aad necabtahay inuu kugu dhaco iyo shay aad jeceshahay inuu ku dhaafo kacabsigiibaa khawfka la yidhaahdaa khashyaduna shay aad necab tahay ama ku aad jeceshahay cabsida ku aadan ee weliba haybaddu ay la socota khashye la yidhaahdaa aan kuu tusaaleeyo libaax baad ka baqaysaa inuu kugu habsadadoo meel raba inaad seexato oo marti ah welwalkaa ku haya maxaa la yidhaahdaa eed ka baqayso inuu kugu fadhiisto khawf baa la yidhaahdaa waad seexatay waxaad ka baqaysaa salaad subax inay ku dhaafto waxa ku haya maxaa la yidhaahdaa khashya khowf baa la yidhahda waxaad wanaagsan ku dhaafaad ka baqaysaa laakiin boqor baad la joogtaa nin boqora ayaad la joogtaa cabsida boqorada laga cabsado maxaa la yidhahdaa khashow maxaa la socdo waa cabsi la socoto haybad weynayn baa la socota cabsida waalidka laga cabsado maxaa la socda qadarin iyo xurmayn baa la socota midda alla laga cabsadana waxaa la yidhahda inta badan he khashyaa la yidhahda walidaalika inama yakhsha allaha min cibaadihi اlculamaa lanna ayagaa alla yaqaana haybadiisa iyo qadarkiisa ayagaa garanaya wixii marka cadaab iyo howlo khaasa ah marka la firi ka cabsanaynana waxaa la yidhaahdaa khawf wixii cabsi iyo qadarin wada socota ay ku jiraanna waxaa la yidhahdaa khashyo asalku waa sidaa ayadoo sidaa tahay haddana in khawf la isticmaala laga yaaba fii maxali alkhashya wاlcaksu صaxiix in khashya la isticmaala laga yaaba fii maxali alkhawf qaal اllahu tabaaraka wa tacala ilah wuxu uhi waiyaaya aniga uun farhabuuna iga cabsada cid kale ha ka cabsanina taqdiim baa ku jira macmuulkii mafcuulkii baa la hormariyey zamakhshari wuxuu yidhi iyaaka nacbudu xasriga ku jira kana ka xoog badan buuri xasriga iyo qasriga ku jira iyaaka nacbudu aayaddanaa ka daran waiyaaya fattaquun iyo faiyaaya farhabuun iyo waiyayaa ka xoog limaada waxaa layskugu daray muusan faahfaahin laakiin wuxuu u jeedaa qolyaha dabagalay baa sheegay wuxuu u jeeda waa nin musiibe eh. wuxuu u jeedaa waxaa layskugu daray laba tawkiid mafcuulkii oo la hormariyey iyo faauljaza oo la geliyey jawaabkii waiyaay farhabuun haddaad wuxuun ka cabsanaysaan aniga keligaiga cabsadow fa'daas oo macan aljaza waa shardi wadata iyo mafcuulkii la hormariyey ayaa keenaya axdaan aniga ahayn in laga cabsado ma bannaano aniga axdaanka ha ka cabsanina anigoo uniga baqa axad kalega ha ka baqine wa qaala tacaala ina badsha rabbika la shadiid albadshu fi lugati اlcarab wa alahdu bicunfin si ba'an in lagu qabta yaa la badhiga si ba'ayn lagu qabto badshi ahayd haddii shadiid lagu daray maxaad moodaa badhiga qudhigiisa wuxuu ahaa alahdu bicunfin waxaa lagu sii daray shadiid waa qabasho iyo ba'naantii hore ka sii daran wey inna badsha rabbika rabbigaa qabashadiisu uu qabto qolyaha daalimiinta ee mujrimiinta nabi allow la shadiidun way daran tahay wa qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi wakadalika akhdu rabbika sidoo kale waxaa ah rabbigaa qabashadii iyo ummadihii hore sidii ilaahay u qabtay o u cadaabay markii ambiyadooda ku gacansaydeen oo diinka ay ku tunteen muminiintina rabbi u gargaaray wakadalika sidoo kale waxaa lamidoo sidii ku hore loo qabtay loo qabanaya akhdu rabbika rabbigaa qabashadiisu ida akhada alqura hadduu dad qabto wey alqura ee ahlulqura hadda loo jeeda tuulooyinka iyo magaalooyinka dadka degan rabbi qabashiisu waxay la mid tahay kuwii hore siduu u qabtay kuwii hadda ka hor caasiyi jiray xukmu annadiir lahu xukmu nadiirihi annadaa'ir waalashbaah ismeel bay marayaan qiyaaskii loo yaqaanay qiyaas ulcilla ayaa meesha ku jira soomaalidu way yaqaanaan waxay dhaheen ninka ninka hayrkii loo xirayo hee aduguna soo qoys maxay isticmaaleen usuuliyiin weeye ilxaaqu الnadiiri biالnadiir bay aaminsan yihiin xukmu shay wa xukmu mili bay ku leeyihiin haddii loo turjumo qaacida usuuliya wey oy caamadooda garan hayaan ilaahay markuu wuxuu leeyahay ummadii hore dulmiyey ee kitaabka rabbiga ku tuntay sida loo galay unbaa loo geli waddadoodii kii qaadana idaa akhada alqura wahiya aalima iyadoo aalim ay mushrika kaafira ina akhdahu ilaahay qabashadiisu aliimun mid laxag badan weeye shadiidun daranna ina fii daalika arrinka asaga ah waxaa ku jira waa maxay daalimiinta rabbi inuu qabto mu'miniintana u gargaaro kuwa caasiye uu halaago kuwii adeecayna uu badbaadiyo la la'aaya cibraa ku jirta iyo waana qaadasho liman duulkii khaafa cadaab alaakhira cadaabka damba ka cabsaday daalika midka asaga ah yowmun maalin weeye majmuucun lahu nnaas dadka loo soo ururinayaa dadkaa laysu keeni khalqigu u horreeyey kii u dambeeyey baa laysu keenayaa wadaalika maalinka asagaana yowmun maalin weeye mashhuudun laysu iman doona mashhuudun laga wada qaybgeli doono tashaduhu اlmalaa'ikatu wاljinu wاlinsu waxadhaya ma jiro wey wamaa nu'ahiruhu dibna uma dhigana qiyaamo iyo aakharo ilaa liajalin madal mooye macduudin tirsan dadka qaarkood waxay moodayaan qiyaamadu waay ilaahay u sugahaya xilligeedii in uun wuxuu rabbi iska dibdhigaya ay tahay ma aha wuxuu rabbi iska dibdhigaye waxaa ku xidhan masaa'il baa ku xidhan rabbi subxaanahu wa tacaala daduu xukumay iyo axkaamuu riday iyo qadiya maqaadiiruu qorsheeyey inay yimaadaan oy dhacaan ilaa qiyaami saacaa soconaya wuxuu rabbi qorsheeyey markay dhammaadaan oo farta laga qaado yaa la gebagabaynayaa dad baan weli la abuurinoo la abuuri doonaa ummadaa iman doona wakhti baa socda shaygu wuxuu ku socdaa qorshe rabbi buu ku socdaa qorshihii meesha ugu dambaysay marka la gaadho oy saacad u dhammaato qiyaamadii baa dhacaysa israafiil baa shaqaysanaya buunkiisa afuufaya idankaa dhacaya fazaci baa dhici nafkhat اlfazac nafkhat الsacqi iyo nafkhadii u dambaysay iyo nafkhat اlqiyaama ayaa dhacaysa wamaa nu'akhiruhu ila liajalin ajalku laba macna lagu idlaaqa qur-aanka iyo shareecadaba in cumriga dhanba loo jeedo iyo cumrigaada saacadda u dambaysa in loo jeedo labada way noqotaa soomaalida way yaqaanaanoo hebel waxaa leeyi ma ajal buu u dhintay mise baas baas miyaa la dilay mise waxaa dhammaaday saacadihiisii ajasha marka somalida waxay u jeedaan saacadaha iyo daqiiqada u dambeeya noloshaada bay u jeedaan marka ajalku marna waxaa leeyahay majmuuc اlcumri cumrigaada bilow iyo dhammaad ajal waa la yidhaahdaa marna waxaa la yidhahdaa saacadaha u dambeeya wma nuahiru ilahay oma dibdhigayno maalinka qiyaamo ila liajalin ila limuddatin macduuda tirsan oo qorshaysan oo la og yahay yowma yaati maalinkuu jazuhu iman doono ama qiyaamadu iman doonto laa tatakallamu naf ma hadli doonto wey ilaa biidn ilahi idankiisa mooye nafaan rabbi idmin ma karto fa minhum min almajmuuciin dadkii laysu keenay maalinka ila yowma lahu nnaas min ahli اljamci baa waxaa shaqiyu mid ayaan daran wa saciidu mid liibaanay baa ka inta liibaanta allah nagu daro faama aladiina shaquu kuwa ayaan darsaday ayagoo ilaahay ku kufriya adduunka ama shaqaysan way camal saalixa fafi naari naar bay gelayaan lahum naarta gudaheeda waxaa u ahaaday zafiirun neeftuuray neefta soo turan zafiirku waa si xooga kaaga soo baxda shayquna waa midad ceshani sida dameerku waqalsma mar neeftuu jiidaa marna wuu sii wa shahiiq baan ka lahum waxa u ahaaday e, ashqiyada ee ayaanka daran fiiha ay fiaaa ay fi اnnaar zafiiru neefay kor u wa shahiiqu miday hoos u jiidaan baa u ahaatay sida dameerka loo qiliyaa weye naftibaa qabanaysa wadnihiibaa cirka tegaya naartibaa haysa araaradii waa warfaadahayaan waqaala tacaala rabbi wuxuu yidhi wayuxadirukum allahu nafsa ilaahay naftiisuu idinka digayaa ilaahay cadaabkiisuu idinka digayaa ilaahay weynankiisa iyo maqaamkiisuu idinka digayaa hay caasinina saydan u baabi'in wey waqaala tacaala yowma yafiru lmaru min akhiih maalinka qiyaama waa maalin ruuxu uu ka cararayo walaalkii wa ummii hooyadii wa abiihi aabbihii wa saaxibatii xaaskiisii wa banihii ubadkiisa buu ka cararaya waxaa ku jira waciidka iyo wacdiguba fi اlqur'an اlkariim waa idin sheega wuxuu ku socdaa qaacidaة الtaraqi min aladnى ila اlأclى min alakhafi ila اlأhqal ruuxa aadamaha ah agtiisa waxaa ugu qiimo badanoo ugu weyn ubadkiisa iyo xaaskiisa ubadkiisa iyo xaaskiisa waxaa laga soo bilaaba marka dadka kuugu fogaa yafiru اlmaru min akhiih walaalkii buu ka cararaya waa la dallacay wa ummihi wa abiih waalidkii buu ka cararaya waa la dallacay wa saaxibatihi wa banihi iyo ubadkiisa waa meeshu u dambaysay haddaad xaaskaadiiyo ubadkaadiba ka cararto aadamo kale u istaagi maysid waa meesha ugu dambaysa ilaahay wuxuu yidhi likulli imri'in intaa la soo sheegay ka mid ah, a nin walba shuqul deeqa haya tiisuu u yaaban yahay hooyo iyo aabbe iyo walaal iyo walad iyo xaas midna waxba tari maayo maxaad ooga carari intaasu igaalo iyo igta iyo ahl waaad oga carari amay wax ku weydiistaan ama wa kuu absadaan hareecada nusuusta cadaysa labaad oga cararaysa amay ku yidhahdaan wuxuu nootar hal xasano cikrima wuxuu yidhi ibnu cabaas ka wariyey xaaskaad adduunka ugu jeclayd baad is arkaysa adoo cararaya iyadoo cararaysa markaas waxaad odhanaysaa hal xasana isi adduunkan waxaan kaa jecel laakiin maanta hal xasana kuma siin karo ayaduna ku siin mayso aduguna siin maysid hal dembi ruux kaa qaadina ma jiro ruuxaad kuu qaadi ama ka qaadina ma jiro nin walba allahuma nafsi nafsi nabigu wuxuu uhi maalinka qiyaam wax hadli karaa ma jir ila alambiyaa ambiyadu warusul hadalkooduna waa maxay allahuma nafsi allahuma nafsi ama allahuma salim salim hadal kale ma jiro lagu kala tago hawsha ayadaa fakfogtu way dhammaanaysaa indhahaad kala qaadaysaan hooyadan markayta nabi allow markuu nabigu yidhi aakhare waxaa la iskeeni dadku waxaa la soo baxan ayagoo qaaqaawan oo nin walba hanjafkiisii balagtu ku taallo oo sidii laydinku abuuray kama badana awala khalqi nucuudu wacdan calayna ina kuna faaciliin waxayt nabi allow miyaan miyaan rag iyo dumarkus eegaynin wuxuu uhi yaa caaisha almru أشhad min dalika وأdhى arrinku qiyaamo waa ka culusyahay sidaad moodayso yaa wax daawada dad miyir qabaa daawada waana idiin sheegay soomaalidu waagays caadhsanaysa nnkii dagaalka sokeeyey qolyo xabadda markay qabsta cararka cararan ku miirsaday oo kilomitr baa jira haweenay ilmihii aad qaadintayd tidhi balaayadii ku dhacday unkadki iyo hanqarhki iyo wixi jugti barkin la carartay baa jirta magaalo kale marka la dara awooti inay barkin weyn wadato ilmihna ka soo tagtay maqaaxiniin shubahayey oo ka shaqaynayay oo shaahi shubahayey ay baasha qabsatay agtiisaa lagu dhuftay foosta gobolo yacani jiib baa ku dhacay darmuuska inuu la ordahayey oo libakaya taagayen buu isarkay yacni ah, dhibaato adduunya markay ku qabataaba salsali oo wuxuu dhan kaa dhumi ood garan waaye hawshaada nibaanu saaxiibadhnay baa waa la qabtay markaasaa bangaani la geeyey markaasaa la yidhi madaxweynaha kenya waa kuma rayl odhinku yidhi <laughs> nibaanu saaiibadhnay wy yacni wuu cabsaday markaad xoogow tash kugu furmo ama aad fayl kale kuu daarmo ama wax kaa culus kugu yimaado magacada iloobaysa magacaadaad garan waaye maraqadku waad raadinaysa magacaadi qolihii intay qoslaan ba iska sii daaya ordbad ninkan waxaa la yidhi raylo ninka madaxweynaha ku haya adduunba ma jooga inaga sii daaye hadda magaciisa sheegi maayo kulligii inaad gartaan baa laga yaaba haddaa magaciisa sheegi laha laakiin intaasaa ku daynaya waxaa weeye aadamuhu wax ka weyn markuu qabsado waxaa weeye isma isma garto aakhara marka maxaad moodaa intaa inaad wax ku fahantaan bara tusaale tusaale marka waxaa weeye likulli imri'in minhum yowmaidin sha'nun ee shuqlun baa hay yuqniihi deeqa filan oo shiddo iyo maxtarako iyo dhib ugu filan wuxuu xusuusan kara ma wa qaala tacaala ilaahay wuxuu uhi yaa ayuha annaasu itaquu rabbakum dadow rabbigiin ka cabsada ina zalzalata asaaca qiyaamo gariirkeedu shayun cadiimu waa shay allihii weynaa ee rab اlcarshi اlcaiim ah, wuxuu yidhi waa weyn yahay maxaad moodaa qiyaasi kara ma aha sawiran karo yowmaalin tarawnaha aad qiyaamada ama zalzalada aad tadhalu kullu murdicatin mid kastoo ilmo nuujinayso naaska afka ugu haysa waxay ka mashquulaysaa cama ardac ilmahay nuujinaysay murdica waa marka ay ilmaha nuujinayso murdicna waa maxay murdicana waa islaanta wax nuujiso laakiin huna waa markuu afka ugula jiro tadhalu kullu murdicatin haweenay kasta oo ilmo nuujinayso waxay ka mashquuli oy hafi oy garan waayi cama ardaci can radiiciha ilmahay nuujinaysa garan waayeysa hooyo hadday ilmahay ugu jeceshahay naartay gelaysa ilmaheeday ka jeceshahay waa innaga soo marray idan ilmihii asagaa qiyaama ilowsinaysa wa tadacu kullu daatin xamli xamlaha haweeney kastoo uurlana uurkay dhigaysa xayawaankii baa dhigaya biniaadamkii baa dhigaya haweenku markuu hadda jug ay qabsato walbahaar fara badan iska fooshaan mararka qaarkood islaana ay qabsateen maxaad moodaa haddee wa tara annaasa sukaara dadka waxaad arkaysaa ayagoo waalan wama hum bisukara fi lxaqiiqa muqaalka iyo dhaqan ahaan iyo qaabka ugu dhaqmayaan iyo waxa haysta waxaad mooda inay ka dhiganoo waasheenba sarqaansan yihiin laakiin ma waalle walaakina cadaab allahi shadiid waxaa ka sii dacleeyey cadaabka alle ee adag baa marka ee culusba ayaa dadkii wereershay wey wa qaala tacala rabbi wuxuui wa liman khaafa maqaama rabbihi ruuxii ka cabsada ilaahay hor istaaggiisa ama ilaahay jaahiisa iyo haybadiisa ka cabsada u teella dhiga jannatan laba janna uleah labada janna maxay yihiin janno camalkiisa lagu siiyo waa laba janno niman waxay dhaheen meehee waa janno lagu siiyo imtithaalu اlawaamiri iyo janno lagu siiyo ijtinaabu الnawaahi macaasidii aad ka fogaatay janno gooni ah waajibaadka aad la timid janno gooni ah qole waxay dhaheen waa janna ruuxiya iyo janna jismaaniya qalbigaadaa loo raaxaynaya oo janno helahaya alluu arkahaya niyadaa kuu degi tumaanida helaysaa iyo qabow jirkaaduna wuu raaxaysanayaa jismigaadu jannataad qoadhe meehe waxaa laga hadlaya insi aqalayn weeye insuguna janna ay leeyihiin jinkuna janna uu leeyahy waliman khaafa maqaama rabbi ay min aaqalayn ay min alinsi waljinni jannataani jannatun lilinsi wa jannatun jinki iyo jaankii baa iskale nin walbaalmihim waxaa weeye ilahay inuu idin abaal marinhayo lahum fiiha jannaatun baa qur-aan meel ban ku yimid jannaad oo la jamcinayo culays ma laha maqaamku marka waxaa weeye ilaahay hor istaaggiisa miyaa ilaahay waajibkiisa miyaa xaqi ku saaraa miyaa wax walba waa noqon karaa mawqifka rabbiad hor istaagaysa ila axad walba ilaahay buu hor istaagaya laysa baynahu wa bayn allahi tarjumaan waan gaadhi doonnaa maqaamka in loo tala dhigo lagu talagalo loo sayqaatuu rabaagu qaala tacala rabbi wuxuu yidhi waaqbala bacduhum ahlu jannihi ba hadda laga hadlaaya waaqbala bacduhum calaa bacdin muslimiintii baa barkood bar kale ku soo jeesto haasaaway yatasaa'aluun iyagoo isweydiinaya wuxuu ilaahay u galay oo khayrka ah hebeluu ma garan maale heble xumaantaan samaynay ilaahay noo dhaafay maalinkaan wada jamaacadayn adduunka waxaad ku samayseen haddii ilaahay janno idan geeyo allahna wada geeyee waad ka sheekaysan doontaan waa laga sheekaysan dhibaatooyinkii la maray nicmadii la maray baa la manqixi idinkoo kuraastiinni iyo sariirinii saaran sariirtaa duuli kula salbayn mayso dhaqdhaqaaqi maysid biyuhu kaa dadan maayaan caani waa kuu yaallaan meesha doontaad tegaysa sheekadii baa ilahay wa aqbala bacduhum calaa bacdin yatasaa'aluun fii ma qadamuu fi dunya wixii dhacay adduunyaday ka sheekaysanayaan waxaan nicmadan maxaynu ku helnay way isweydiinayaan qaaluu inaa kunaa qablu ay qabla alaakhira qabla اjanna qabla hada naciim waxaanu ahayn mushfiqiina ilahay kuwa ka cabsada adduunka waagaan joognaan rabbi ka cabsan jirayo ilaahay baa sida noogu abaalguday ilaahay baa intanna siiyey nicmadii bay garanayaan dhibkii ay soo mareen intay sabreen intay salaad u istaageen intay halgameen intay khayr bixiyeen intay ummadda wanaag fareen intay xuma ka reebeen wixii oo dhanee wanaag ahaabaa ilahay inta noogu abaalguday wey faman allahu calayna ilahay wuxuu nagu galladaystay jannadan iyo waxbaan ka badamiade ahlina waad garanaysaan hawla aad fahmaysaan yaan ligu soo celin qaaluu waxay idhnaa kunnaa waxaanu ahayn ay qabla alaakhirati fii ahlina ahalka iyaga adduunyaya markaan joognay mushfiqiina ilaahay kuwa ka cabsada ilaahay kuwa ka cabsada qiyaama ka cabsada famana allahu calayna ilaahay wuxuu nagu galladaystay nicmooyinkan iyo khayrkan taagan hadda aan haysanno oo waqaana wuxuu naga ilaaliyey cadaaba asamuumi cadaabkii humrada samuumka asalkiisu waa hanfiga iyo humraha kululba asalkiisi la yihad haddana cadaabkii waxaa loo jeeda ogolkiisii iyo leefitaankiisii baa laga wadaa innaa kunnaa waxaanu ahayn min qablu hada alamri wa hada anaciim nadcuhu allaan baryi jira wey ilaahay baanu caabudi jirray hawshan ka hor nicmadan maxaa lagu helay ilahay baanu baryi jiray innahu alla weyne huwa albaru raxiim waa alla ixsaan badan oo naxariis badan wlaayaatu fi lbaabi kaiiratun aayaadka baabkuwii bay fara badantahay baab lkhawfi hadda qur-aanka o dhan baaba awoy imaanku kuu sheegaya kaiiratun jiddan aad iyo aad bay u fara badan la yaqaana oo ninkii qur-aanka yaqaana wuu garanaya waalharadu baabkan ujeeddadiisu waxaa weeye bu alishaaratu in lagu farfiiqo ama in lagu farmuuqana soomaali baa tidhahda anuu farfiiq baan wاlgaradu ujeeddadu waxaa weeye alishaaraةu in la ishaaro ama la midaaro ilaa bacda bacضi اlaayaat ee ku soo ororay baab alkhawf waqad xasala ujeeddada aan lahaana way hirgashay buu sheekhu ku yidhi dhowr aayadood baan kuu sheega culculus intaan ka taga de waa mi'aat alaayaat weeye wa ama alaxaadiiu fakaiiraة jidda iyaduna axaadiiu baab ilahay in laga cabsado oo aakhar lagu xisaabtamo oo adduunkaan lagu kadsoomin ku timid ayadna aad bay fara badan tahay fanadkuru minha arafan qayb baanu ka sheegaynaa fanadkuru waxaan ka minha min alaxadiid arafan gabal dhinac baanu ka taabanayna wabilaahi towfiiq ilaahay baana waafajinta iyo solansiinta allah iska leh can ibn mascuud radi allahu tacala canhu qaal xadaanaa rasuul lah rasuulka ilaahay baa noo warramay wa huwa asaadiqu fii daatihi almasduuqu bilwaxyi nabi maxamed alayh salaat wasalaam ilaahay abci uu siiye u ku abuuray baaba jira annahu saadiq lamiin fii jaahiliyati waislaami saadiq bu ah fii daatihi la rumeeyo carabi o dhan iyo cajamo dhan baa oga maqhraati kacday cadow iyo xaasid baa oga maqhraatay iyo xabiibba alsaadiqu fii daatihi almasduuqu ay almusadaqu bilwaxyi waladii jaءa biاsidqi wasadaqa bihi ulaaika اlmuttaquun almasduuqu loo rumeeyo way ilahay xaggiisaa looga rumeeyey muslimiinta u rumeeye nin walboo ahlu khayra u rumeeye nabigu muxuu yidhi ina axadakum midkiin yujmacu khalquhu abuurkiisaa la uruurin fii baطni ummi hooyadii beerkeeda riximkaa loo jeedaayay arbaciina yom afartan beri minidu markay rixmika ku dhacdo jirkay ku faaftaa kadibna allah soo ururiya meeluu yaqaanaa laiskugu keenaa baa loo jeedaa ina axadakum yujmacu khalquhu fii baطni ummi ay fii raximi ummihi arbaciina yowman afartan maalmood arbaciin leylan riwaaya ku timid uma intaa kadib yakuunu calaqatan xinjir buu noqonayaa dhiig buu noqonayaa minidii iyo candhuuftii buu ka wareegi wuxuu isu bedelayaa dhiig buu noqonaya mila daalika intoo kale afartan kale miya mise muddo ilaahay ugu talagalay inay muddo ilahay ugu talagala tahay baa raajixa inay maalmo noqotaa laga yaaba intuu calaaqada iyo dhiigga uu yahay uma yakuunu haddana wuxuu noqonayaa mudqatan cad hiliba goosin buu noqonayaa mila dalika afartankii kale afartanka horeod soo marteenoo kale ama muddo mucayana oo ilaah u talaga xadiidka xudayfa bn asiid alkhifaari fii saxiix muslim baa yaa cadayay xadiidkan sharaxay intaa markay dhacdo uma yursil lmalak ilaahay malag buu dirayaa malakularxaam la yidhaahdo oo ajinnada iyo arxaamta loo xil saaray mal walba xil buu qabtaaye fayanfuku fiih wuxuu ku eh, eh, afuufayaa alruuxa nafti buu gelinayaa janiinkii ayuu nafta gelinayaa axadkiinni wayu'maru malagaasi waxaa la farayaa biarbaci kalimaati ay biarbaci qadaaya waa afar xugum oo kowni ah oo qadari ah cilmullaahi saabiq ku tacalluqa ayaa loo sheegaya arbac kalimaat afar weedhood bikatbi rasihi yumar waxaa la farayaa bikatbi risqihi ilmaha yarkae urjiifka irsaaqadu calfan lahaa intuu nool yahay in la qoro warisqu waa maxay waa hadaha waxa la calfade la cuno intaad adduunka joogta ama xaraan ha noqdo ama xalaal ha noqdo xaaraantaad cuni way qoranta waa laogyahay xalaashaad cunina waa la ogyahay intaad noolan cumrigaadaa la qorayaa wa camalihi waxaad qabanee ka shaqayn baa la qorayaa wa shaqiyun aw saciid inaad tahay mid ayaan daran oo khayr beelaah iyo inaad tahay ahlu khayr baa la qoraya maxaa yeele loo qoray ilaahay wuu og inaad samayn doonto dameerwadow maxaa la yidhi warkaa waa kaa soo horreeyey kir naqadoo ku haya yaa cimilka lagugu jiraa ilaahay subxaanah wa tacaala waxaa weeye waa lagaa warqabaa wey ma aha in waxaan lagugu qasbaaye waxaad samayn doonta waan ogahay wey qolyaha daawooyinka sameeya waxay kuu qorayaan xilligay dhacaysa inta la isticmaali karo bini aadamka intaa awooda alla maxaad moodaa dawu hagaajinaya waraaq buu kugu qor wuxuu ku leeyahay laba sano gudahood baa la isticmaali karaa laba sano hadday dhaafto sun bay noqon way ku dili iyo ka carar exbidate baa lagugu qoraya taarikh ulintaa taarikhu اlisdaar walintaa baa lagu qoraya bini aadam baa intaa awooday wuxuu isagu macjileeyey wuxuu yaqaanaa intuu waxtarhay intuu dheefley intuu dhib leeyahay maxaad mooddaa marka xilligaad adduunka imanayso iyo intaad iyo waxaad samayn doonto ayaad ku qiimaysan tahay shaqaadiga iyo sacaadadaada cilmiga ilaahay kuma qasbahaye waa kaashif xogtaadaa la hayaa wixii rabbi ogaanb meel kugu qoray rabbi wuxuu ogaana ma garamaray sidoo haddee ilaahay jaahil mea waa caliim callaam fawladii laa ilaaha hayruhu allaha asaga mooyeen axad kaloo xaq lagu caabudo uusan jirin baan ku dhaartay ina axadakum midkiin layacmalu wuxuu ka shaqaynoo samayn adduunka bicamali ahli jannati dhaqanka ahlu jannahu ku dhaqmin xataa ma yakunu baynahu wa baynaha ilaa uusan u dhaxaynin jannada iyo asaga wax ka badan ilaa diraacun hal udhun mooye hal udhun waa miaalin jannada markuu sigo inuu galo oo saa hadduu ku dhintaba ahlujanna u noqon lahaa ay wuxuu ku intoonoo samayn dhaqankii ilaahay u oga horaanba inuu samayn doono soomaali way yaqaan hebel waxay ku leey waa janno kabood waa kutbaxoor way yaqaanaan janno diid hawlay ku leeyihiin ninkii xumaan jiray ee waaga dambe fiicnaadan waxay yidhaahdaan hee naardiid bay dhahaan naardiid iyo naarkaboode iyo hawlahaasay u bixiyaan xataa maa yakuunu baynahu wa baynaha ila diraac fayasbiqu waxaa ka adkaan weeye waxaa u dhaqi waxaa u hormari calayhi cala alaxadi alkitaab kitaabkii la qoray ay ilmaktuub fi lowxi اlmaxfuud ee malakul arxaamna uu qoray baa imanaya wey hawshiisiibuu ku intoon la ogaa kitaabku kuma qasbahayo la soco xogtii lagaa hayo ee la sugahayo ee lahaa warebel waxa u qoran meesha ku qoran uu samayn doono hadda muxuule talo mu wadi doonaa aayar warkaadi bilaabi ruux wuxuu og yahay odaygii odaygii reer macalinee islaantiisa xoogow islaan waxu qabayaa la sheegay xoogow basari ama baali ah maalmuu arkay iyadoo kawiratay o indhakuulatay oo cilaamatay oo shaxartamaysa oo xaragoonaysa wuxuu ogya inaysan wadi doonin hawsha inaysan wadi doonin buu ogya wuxuu yidhi siifan say u dhaqantay looma dhaamo hawlahaadii hore ee iska caadiga iskaga soco xisaabtaani ma wadi doontid buu leehay see ku ogaaday wuu tijaabiyey mudduu la soo noolaa wuu yaqaanaa biniaadinka baa ku garanaya waxaad ku dambaynaysa oo ku qiyaasahaya mataan adeerkii muxuu yidhi mataan wii loo abuuray wixii lagu abuuray weli ma dhicin suu u lahaa weli ma dhicin wuxuu sheegaya hagga dambe yimid ilma adeertii reerkiiba isku laayay feerahaasna lagu dhuftay meel xun buu ku baxay yani waxaa ruuxa dhaqankaada garanaya ayaaba ku qiyaasi kara alla weyne maxaad moodaa marka xogti baa meel lagu qoray ma aha laguma qasbay kitaabkii wixii xogti loogaa unbaad ku timid wey ina axadakum cafwan fayacmalu wuxuu samayn aakhiru cumrihi bicamali ahli الnaar dadkii naarta loogu talagalay dhaqankoodii bay ku dhaqaaqahayaan wataquu naar alatii uciddat lilkaafiriin naar asalkeedii gaala loogu talagalay idinku gaalaha raacina aruuba waageed somalida agga ay tageen la rafaaday su-aalnafta lagu weriy noqotay su-aaluhu fahmi waayo sheekhu wuxuu la yaabay oon arag bay weydiiyeen wuxuu hi hay idinka waxaad soo raacdeen qoom gaaloo u socda naar baad raacdeen buuri xaggeed u socotaa maydan dhihinba qolyo socdo guurahay oo geeddi ah oo gaalaah oo jahanamo u socda umbaad ku lug war xaggeed u socotaan xaggeed noo wadaan maydan dhihin ayadoon jahanamaba la gaarin baad rafaadeen markaasa su'aalo fara baad soo dayseen buu dhibka iga daayey idan waxaa weye dadkii loogu tagay naarta camalkooda adugu haddaad samayso isku meelun baad tegaysaan fa yadkhuluha naartii buu galaya waina axadakum midkiin la yacmalu wuxuu ku dhaqmi muddo ka mida cumrigiisa bicamali ahli الnaar camalkii ahlu naarku samayn xatى ma yakunu baynahu wa baynaha ila diraac ilaa uusan naarti ka xigin wax ka badan hal dhudhun hal taako waa miaal uu dhowaado inuu ku dhinto camalka ahlu naarka kadib inuu naar galo fayasbiqu waxaa u hormari ama waxaa ka adkaan oo ka qayb noqon calayhi cala arajuli cala alaxadi alkitaab wixii loo qoray ee shaqiyun aw saciid ahaa fayacmal wuxuu samayn aakhiru cumrihi bicamali ahli اljannati buu samayn fayadkhuluha jannadii buu gelayaa wاlcibraةu bاlkhawaatim inama alacmaalu bاlkhawaatim khawaatimada allah noo suubiyo marka maadaama janno iyo naarba ay shul iyo shal yihiin oo hooska labadiisa gelin ay yihiin is-ilaaliya wey nin walbana waxaa loo sahlayaa fii aakhiri cumrihi wixii oogu dhacay qalinka ugu dhacay icmaluu fakullu muyasarun lima khuliqa lah muttafaqun calay xadiidkan macnuhu tilmaamaya ee cijaaska cilmigaana waa macna sax ah xadiidkii xudayfa ibn asiid alkhifaari fii saxiixi muslim wuxuu sheegay nabigu calayhi salaatu wasalaam menidu markay ku dhacdo haweenayda minkeeda iyo riximkeeda oo afartan iyo laba ay ka soo wareegto waa la suuraynayaa waa la suurayn ruux bini aadan ahaan baa loo suurayn naqshad baa alla u samaynayaa ruux nool baa laga dhigayaa nool idinku aydan fahmaynin afartan iyo laba maalmood riwaayaadka qaarkood afartan ilaa afartan iyo shan ariwaaya araajixana waa afartan iyo labo hawsha uu nabi maxamed s alayhi salaatu hortii lama sheegin wax nabi oo sheegay walaa dhakhtar awooday ma jiro hawsha ayada waa icjaaz cilmi a nabawi ah waag hore waxaad dhihi jirtay iyo ilmaha yarka ah waxaa nafta la geliyaa ama la abuuraa ama la suureeyaa boqol iyo labaatan habeen afar bilood waxba kama jiraan afar bilood waa afartan iyo shan maalmood afartan ilaa afartan iyo shan maalmood qoli waxay dhihi jireen dhakhaatiirta hore soddoniyo laba maalmood ilmaha labkaa lagu habeeyaa ka kale dumarkana afartan iyo shan buu gaadhaa xisaabahaasoo dhan lagu kala tegey ama lab ha noqdo ama dhadig ha noqdo taswiirkiisa guud iyo naqshadaynta guud afartan iyo laba maal joogu bilaabanaya haddaba xadiidkan cabdullahi mascuud iyo xadiidka xudaymas ka hor imanayaan maya riwaaye axmed baa caddayso oo fasirtayo xadiikan wuxuu ka hadlahayaa taswiyaة اlkhalqi xadiidka xudayfana wuxuu ka hadlay naqshadayn guud iyo qaabayn guud bidaliil cirkiiyo dhulka keelo loo haraburo qur-aanka markaad fiirisaan cir iyo dhulyaa horeeyey xagga abuurka dhulkaa horeeyey wadaadda allow qur-aanku sidaasuu sheegay miidinka wax kale ii sheegaya xagga abuurka cir iyo dhul dhulkaa horeeyey xagga dhammaystirta iyo ballaadhintana dhulkaa dambeeyey suuratu fusilad ka akhriya wاnnaasicaad ka akhriya wاlأrضa bacda dalika daxaaha uma اstawaa ila الsamaaءi wahy dukhaan idan xagga abuurka takhliiqa guud dhulkaa horreeyey samadaa rabbi dhammaystiray haddana ilaahay wuu u soo laabtay kadib baa dhulka la dhammaystiray oo la fafaahiyey haada waa maxay waa sakanka aadamuhu degi lahaa kadalika asaakin oo janiinka ah marka hore takhliiqii sida naqshadiinta guud afartan iyo laba beri baa lagu gebagabaynayaa dhammaystirkana boqol iyo labaatan habeen waa taswiyat اlkhalq xadiid cabdullah wuxuu ka hadlahayaa khalqiga dhammayska tiranee indhe iyo weji iyo gacmo wax walba dhammayska tiran wuxuu ku dhammaystirmayaa maca nafkhi ruux aakaas laakiin naqshadaynta guud sida dhulku marka hore loo duuduubay ee kala fidinta intaan la gaadhin ka hora waxay bilaabanaysaa afartan iyo laba beri gudahood labada xadiid marka waa istaageerayaan bidaayat اtakhliiq iyo wtaswiyaة الtakhliiqi waikmaaluhu waa laba kala shay miyaad fahanteen sida ciriyo dhul u kala horreeyey xagga takhliiqa kamaalkan ay u kala dambeeyeen iyo itmaamka kamaalka yaa hormaray cirka takhliiqana yaa hormaray dhulka takmiilka yaa dambeeyey dhulka takhliiqa iyo suurayntii naqshadeen guriga hadda u fiirsada hadda aan idin miaaliye guryaha marka la maxaa horeeyo naqshadaynta lahabeeyaa la soo dhajinayaa kadibna dhismihii baa la dhammaystirayaa xadiidka xudayfa ibnu asiid alkhifaari wuxuu ka hadlay ilmuhu afartan iyo laba beri markuu waxaa bilaabanaya taswiir iyo naqshadayntiisi dhammaystirka oo in si toosa ah loo dhagxa dhigana waxay bilaabanaysaa oo shaygii suuraysnaa loo beddelo xubno iyo acdaa kala duwan oo guri dhammaystirana boqol iyo labaatan habeen afar bilood labada xadiid marka wada shaqaynayaan qolyaha marka alijaaza nabowi ka hadla way ku wareereen waxay dhaheen xadiidka xudayfa ayaa waafaqsan aiba alxadii aiba alxadiid ilmuhu markuu hadda wax yar joogaba dhakhaati waxay ku leeyihin wuu nool yahay wadnihiisi baa dhaqaaqay waana iska biyo ogow hadda waa iska cad hiliba ama waa iska hili ama waaba xinjirba laba wiig buu jooga saddex wiig buu joogaa xadiidka xudayfa ibnu yamaan gaal baa ku soo islaamay xadiid cafir xudayfa ibnu asiid alkhifaari gaal ingiriisa ku soo islaamay mid jarmala ku soo islaamay kuwa hadda baaritaan kuwooda way ku wareegeen waxay dhaheen wadaad remiya oo iska agoona oo maka iska kutub akhriyin hawshan u sheega aan laba kunoo sano kadib aan gaadhayno annagu waxaanu telescoba iyo mijhar iyo aalad isticmaalayna baan qaadan la'nahay waxay dhaheen hawshaani wa mru min الsama labada xadii marka laa yatacaaradaan laa yatacaarad xilliga uu mudqada yahay iyo xilliguu calaaqada yahay wuxuu u naqshadaysan yahay siduu noqon lahaa xaaladda u dambaysa cad hilibo iska fadhiya ma aha xinjir iska fadhida ma aha waa xinjir iyo cad hilibo u qaabaysan axadkaa sida loo abuuri lahaa sida guryaha loo naqshadeeyo kadibna loo dhiso oo looga dhigo waaqicun bilficli iyo waaqicun bilquwa can ibn mascuud radi allahu tacaala can qaala qala rasul sal lay slam yu'taa bijahannama jahannama lala imanaya yowmaidin maalinka lahaa sabcuuna alfa zimaam yu'taa bijahannam nabig wuxuu ihi jahannama aakhara la keeni maalinka yowmaidin maalinka waa maalinka iyaamada ayaa la keenaya jahanamo laha waxaa u ahaaday abcuuna alfa zimaam ama laha xaalou u yahay iyadoo le weeyey yowmaidin laha abcuuna alfa zimaam toddobaatan kunoo hogaan zimaamku waa hogaanka wax lagu jiido xadhkaha wax lagu qabto jahanamaa soo fafakari oo banka qiyaama ku soo qamaami oo la keena iyadoo kun oo xadhig ku xidhan yihiin maca kulli zimaam hogaan kasta iyo kasta waxaa la socdo haya alfa malakin kun malag waxbaan ka togey sabcuuna alfa malakin toddobaatan kunoo malag ba haysa halka hogaan hal hogaanba waxaa haya toddobaatan kunoo malag marka toddobaatan kunoo hogaan waxaad ku dhufataae toddobaatan kunoo malag meeqay noqonaysaa afar malyan iyo sagaal boqoloo kun inaytaan u malanaya afar milyan iyo sagaal boqoloo kun baa haysa jahanaba oo malag oo hal mid idinku filanya kulligiinba adduun waxa joogo hal mid baa ku filan hal malag baa idinku filan in idinka farxasho oo cido dhul hor u rogo markaasaa awooddeeda iyo waxay la egtay intay dhan tahay afar malyan iyo sagaalan malyanoo malag baa isla haysa oo celinaysa way soo baxsanaysaa xarkay goosanaysaa cadhaday u qabto dadkii ilahay caasiyey rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey wax laga cabsado soomaaha loo diyaargarooba ka cararkeeda wacan can bashiir alansar radi allahu tacaala canhuma qaal asiga abi waa laba saxaabiye samictu rasul sal slam xadiidkan basra xilli joogay iyo kuufa ka khudbeeyey mimbar buu kaga khudbeeye ka sheegay abu isxaaq baa ka wariyey xadiidka samictu rasul sl slam yaquul nabigu laan maqay ina ahwana ahli الnaar ahwnar midka oogu fudud cadaaban xagga naarta iyo cadaabka yowma alqiyaama maalinka qiyaamo ahlu naar axadka ogu naar fudud ee ogu cadaabi yar waxaa weeye larajulu nin weeye waa axad yuudacu la saari doono la dejin doono fii akhmasi qadamayhi raysmagaadhadiisa lugta meesha u hoosayse dhulka aan qabaninba akhmaska la yidhaahdaa maxaa dhahdaa idinku markaad saa u dhigta adinka lugeed meeshan dhaxda ee cidhibta iyo faraha u rays magaadh aan u aqaanaa idinku maxaad tidahdaa taa weeye halkaasaa waxaa loo gelinayaa yuudac waxaa loo dhigayaa fii akhmasi qadamay rays magaadhadiisa waxaa loo dhigayaa jamrata laba dhimbilood oo dhimbilihii jahannama ka mida yaqli waxaa karaya minhumaa min aljamrataan labadii dhimbilood dartood waxaa u karahaya dimaaqu maskaxdiisa maskaxdaa ku buraysa dhimbisha calacasha laguu saareed ku istaagtay yaa dhuuxaada iyo hilibkaada intay qaado ya halkaas maskaxdaasa ku buraysa maskaxdaadi baa sidii biyo u daadaan kuleyl iyo qabo maxaa lagu yaqaanaa naarta bini aadamka lagu yaqaanaa meeshay kaa qabaton bay gubtaa meel kale ooma gudubto fartan unbaa kuqumudi meel kale ku noqon mayso dhimbisha jahnaa waxaa weeye adoo dhan bay kaga dhalabaxaysa ciyaadan billaah riwaaya leeyahay yli minhuma dimaaquhu kama yli mirjalu wlqumqumu mirjalku waa dheriga qumqumkana waa birahan waaweyn ee marka qaarkood shamitada lagu xidho ee biyaha lagu kullaysto hamahan waaweyn ismarga shaawarka meelaha qaarkood biyaha lagu kulleeye lagu qabaysta masquulaha ku rakiba inay shamitada ku xidhan tahay imtixaankaa kuwaasoo ninka sidaa ee laba dhimbilood keliya lagu istaajiyey maa yaraa ma aaminsano maba arkaba ma qabo anna axadan aadame ashaddu minhu cadaaban axad ka cadaabkooy inuu jiro ma aaminsano nin walba tiisaa haysata haddi labadaa dhimbilood wuxuu u aaminsan yahay adduunka wax ka cadaab adag oo sida loo cadaabaya asaga loo cadaabay inuusan jirin buu aaminsan yahay maa yaraa ma qabo mana arko anna axadan axad makhluuqa ashaddu inuu daran yahay minhu asaga cadaaban xagga naarta nabigu wuxuu uhi wainahu inahu baana iiaan lahayd dhib ma laha inahu cid oo qoranta miyaa jira idinkaa fiican wainahu laahwanhum cadaaba waana makhluuqa midka ugu cadaab fududu wainahu asagu laahwanhum midka ugu liita ugu fudud weeye cadaaba xagga naarta ninkaasi waa abu aalib axadka sidaa loo cadaabayo ee labada dhinbe lagu istaajinaya moodaya adduunka asagu inuu cadaab kulul yahay abu aalib oo nabi maxamed weeye xadiikii ibn cabaas baa cadeeyey fi صaxiix muslim muttafaq alayh wاllah subxana w taala alam